بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى ومن لزمه بنت مخاض facadimaha wacindahu bintu labuunin dafacaha waakhada shaatayni aw cishriina dirhama waman qofkii lazimahu ay ku laasimto bintu makhaadin ina habar uurey waa qaalintii gujirka ahayd facadimahaa dabeetana qaalintaa waayey wacindahu agtiisa ay tahay bintu labuunin qaalintii laba jirka ahayd dafacahaa qaalintaasuu bixinayaa waakhada wuxuu kolkaa qaadanayaa shaatayni laba neef oo adhi ah aw amase cishriina dirhaman labaatan dirham uu qaadanayaa aw amase bintu labuunin lazimahu waxaa ku laazimay qofkii bintu labuunin qaalin laba jir ah ku waajibtay facadimahaa dabeetana wuu waayey oo geelaysii kuma jirto dafaca kolkaa wuxuu bixinayaa binta makhaadin qaalintaa gujirsatay ayuu bixinayaa maca shaatayni laba neef oo adhi ahaan wuu ku darayaa aw amase wuxuu ku darayaa cishriina dirhaman labaatan dirham aw amase xiqatan buu bixinayaa ninka ay bintulabuun ku waajibtay xiq buu bixinayaa qaalintaa saddex jirka ah wa akhada shaatayni markaa asagaa wuxuu qaadanayaa laba neef oo adhi ah aw amase cishriina dirhaman labaatan dirham buu qaadanayaa horta waxaan ku soo jiray zakadii geela ayaan ku soo jiray halkan wuxuu mu'alif ku sheegayaa qofkii ay geeliisu ku waajibtay da' mucayan ah dabeetana da'dii qaalin laba jirah laga rabay qaalintiibuu waayey ama qaalin saddex jira ah laga rabay qaalin saddex jirka geeliis kuma waajibtaba ama qaalin gujira qaalintii gujirka ahayd wuu waayey markaa waxaa u bannaan in uu markaa kor u kaco qaalintaa qaalinta ka da'weyn uu bixiyo haddii gelis ku jirto markaana uu kama qaato ama qaalintaas qaalintii ka da'yarayd ee sanad ka yarayd uu markaa u daadego oo uu bixiyo oo uu markaa asagu ku daro jubraan kama uu ku daro marna asaga kamaha qaadanaya hadduu kor u kaco asagaa kamihii qaadanaya hadduu hoosu degana asagaa kamihii bixinaya kamuhuna waxaa weeye laba mid laba neef oo ari ah ama labaatan dirham waayahay haddaba taa tusaalaheed waxaa weeye mithaalku mualifka halka inoogu sheego wuxuu yidhi qofkii geeliisay ku waajibto bintu makhaad waa qaalintii ku jirsatay dabeetana waayaa islamarkaana hayaa bintu labuun waa qaalintii laba jirka ahayd qaalintaas ayuu bixinayaa ayadaa ka qiimo badan dabcan bintu labuun baa ka qiimo badan bintu makhaad marka asagaa kamihii la siinaya oo kamahaasi waa maxay waa laba neef oo ari ah amaba labaatan dirham labadaa mid baa la siinaya laba neef oo ari ah ama labaatan dirham baa la siinaya maadaama qaalintan uu bixiyey ay ka qiimo badan tahay qaalintii ku waajibtay amaba geeliisii waxaa ku waajibtay bintu labuun waa qaalin laba jir ah dabeetana wuu waayey laakiin waxaa geeliisi ku jirta bintu makhaab qaalintii ka yaray taas ee gujirsatay ayaa geeliisi ku jirta taasuu bixinayaa wuxuuna markaa ku darayaa asagu kabmihii oo ah laba neef oo adhi ah amaba labaatan dirham hadduu doonana kor buu u kacayaa marka hore hoos buu u kacay oo bintu makhaad buu bixiyey hadduu doonana kor buu u kacayaayo wuxuu bixinayaa qaalin saddex jir oo xiqo ah dabeetana asagaa kabmihii qaadanaya laba neef oo adhi ah ama labaatan dirham arrinkaasina wuxuu ku soo arooray xadiidkii anas uu ka wariyey abubakr radi allahu tacaala canhu kitaabkii uu qoray anas markii u diray sekadii inuu soo qaado ee bukhaari wariyey wuxuu idhi wاlkhiyaaru khiyaarkii fi shaatayni labadii neef ee adhiga ah la kala dooranayay wadaraahiimi iyo lacagtii lidaaficihaa qofkii bixinayey ayaa iskale markaa oo adhigii bixinayey ama daraahimtii bixinayey ayaa khiyaarka iskale wa fi sucuudi kor u kicid hoos u degid khiyaarka ahana wlkhiyaaru fi sucuudi wanusuul khiyaarka koru kicidda iyo hoosu degiddana waxaa iska leh lilmaaliki maaligii ninkii xoolaha iska lahaa ee sekada bixinayay filasaxi wajkaa saxnimada badan ilaa an takuuna ibiluhu geeliisu inay tahay mooyaane maciibatan mid ceebaysanoo ceeb leh oo markaa kor inuu u kaco looma ogolo laakiin hoos ayuu u degayaa wuxuu ku yidhi khiyaarka la kala dooranayo kamaha noociisa ilaan kamaha waxaan idhi marna wuxuu noqonayaa haddii la doono laba neef oo adhi ah amaba labaatan dirham haddaba waa yahay yaa kala dooranaya qofkan hadduu rabo lacagtii hadduu doonayo ama uu adhi doonayo inuu bixiyo amaba uu qaato khiyaarka ayaa la siinayaa wuxuu idhi khiyaarka waxaa iska leh ninka kolba kamaha bixinayo qofka kolba kamaha bixinaya ayaa khiyaarkaa inuu adhigii bixiyo iyo inuu lacag ahaan ku bixiyo kamihii asagaa kala dooranaya ama ha noqdo saacigii ninkii sekada qaadayey ama ha noqdo ninkii maaliga ahay xoolaha iska lahaa taasi waa sidaa xagga korukicid iyo xagga hoos udegiddana khiyaarka waxaa iska leh qofka maaliga ah Eh, sekada bixinaya ila asaga ayaa arrinkaasi u yaallaa haddii mar eh, laga waayey geeliisii neefkii ku waajibay da'dii haddii uu ka waayey inuu kor u kaco bintolabuun baa ku waajibtay inuu kor u kaco xiqo uu bixiyo ama hoos u dego bintumakhaad uu bixiyo khiyaarka maaliga iskale ninka sekada bixinaya xoolaha iskaleh ayaa iskaleh ee eh, ninka saacibu dhihi mahayo hoos u deg oo markaa kamahadu bixi ama kor u kac oo markaa eh, annagu aan kamaha ku siino dhihi mahaya ninka saaciga ahee zakada qaadaya khiyaarka waxaa iskale ninka maaliga ah laakiin hal xaalo maa laga soo reebayaa haddii geela sekada laga bixinayu yahay geel dhammaan wada maciib ah oo ceebaysan bimacnaa waxaa looga jeeda geel xanuunsan ama cadho qaba ama weyd ahoo dee aad weyd u ah waxaa loo diiday inuu sucuud sameeyo oo bintulabuuntii uu geel iska waayey bedelkeedu bixiyo xiqo oo markaa uu qaato maxay uu qaato jubraankii neef xanuunsanna uu bixiyo oo xiqo ah laakiin waxaa loo ogolyaha markaa inuu hoos u dego oo uu bixiyo bintu makhaad kamihiina asagoo ku daro marka waxaan leenahay adug hoos u deg kamihiina raaci masaakiinta xoolahooda intaad neef xanuunsan siiso aadhi ha ka qaadan ama lacag ha ka qaadan waayahay wuxuu yidhi walahu qofkii waxaa u sugnaaday maaliga ah ee xoolaha sakaynaya sacuudu darajatayni laba darajo inuu kor u kaco wa akhdu jubraanayni laba kama inuu qaato wa nusuulu darajatayni laba darajo inuu hoosuu dego maca jubraanayni laba kama macooda bishardi tacaduri darajatin darajo inay cudurtowdo oy suuroobi weydo shardigeeda fil asaxi wejka asaxnimada badan wuxuu ku leeyahay qofkii sakada bixinaya waxaa u bannaan inuu laba darajo kor u baxo marka hore hal darajaan ka soo hadlaynay miaalka hore hal darajo ahaa qof bintu labun waaye oo markaa eh, xiqa bixinayo ama hoos u degayo bintu makhaad bixinayo haddana waxa laba darajo kor u kacaya ama oo markaa wuxuu qaadanayaa eh, laba jubraan ama laba darajo hoos u degaya oo laba jubraan buu ku darayaa tusaalaheedu waxaa weeye marka uu laba darajo kor u kacayo maalan waxaa ku waajibtay bintu labuun qaadintii laba jirka ahayd geeli buu ka waayey xiqana wuu ka waayey waa tii saddex jirkeed buu ka waayey qaalin afar jira geelis ku jirta qaalin afar jira geelis ku jirta qaalinta afar jirka ahaa ayuu bixinayaa wuxuuna qaadanayaa laba jubraan laba kamuu qaadanayaa laba neefoo adhi ah iyo laba neefo adhi afar neefoo adhi u qaadanaya ama afartan dirhan buu qaadanaya waaya ama laba darajo hoos u degayaa oo laba jubraan ayuu ku darayaa tusaalaheeda waxaa weeye qofkan xiqo ayaa ku waajibtay qaalin saddex jiraa ku waajibtay dabeetana wuxuu ka waayey geelis qaalinta saddex jirka ah tii laba jirkeed bintu labuna uu ka waayey geelis waxaa ku jirta qaalmo gujir ah oo bintu makhaaba taasuu bixinayaa markaa laba jubraanna wuu ku darayaa markaa asaga laba jubraan ku daraya oo markaa eh, bixinaya oo markaa eh, afartan dirham ama afar neef oo adhi ah ayuu raacinaya wuxuu yidhi walahu qofkii waxaa u sugnaaday sucuudu darajatayni laba darajo inuu kor u baxo wa akhdu jubraanayn laba kama inuu qaato wa nusuulu darajatayn laba darajo inuu hoos u dhaadhaco maca jubraanayni asagoo ku daraya laba kabmo bishardi tacaduri darajatin darajo inay cudurtowdo shardigeeda fil asaxi shardigan dambe waa muhiim macnaha wuxuu ku leeyahay waxaa shardi ah labadaa darajo u kor u kacay in darajadii udhaxaysay tan ku waajibtay iyo taas hare tii udhaxaysay inay aydna la waayo ama hadduu hoos u dhaadhaco laba darajo darajadaa dhexe in aydna in la waayo bimacnaa maalan qofkan bintumakhaad baa ku waajibtay soo ma ah bintolabun baan leenahay bix bintumakhaadi hadduu waayo bintalabun baa leena bix bintalabuntii hadduu waayo ayuu markaa xiqo bixin karaa kadaalika hadday xiqo ku waajibto oo geel iska waayo waxaan leenahay bintulabuun bix bintalabunta hadduu ka waayo markaas bintumakhaadi waa dhici kara laakiin uma bannaano asagoo xiqay ku waajibtay isla markaana xiqadii geelis ka waayey laakiin bintalabuun geelisa ku jirto inuutuu bintalabunta iska daayo uu bintumakhaad hoos ugu dhaadhaco ma bannaano maxaa yeelay ayadoo aan heli karo hal kabmo inaan bixinno laba kabma dee wax xaajo oo inuu kalifaysa ma jiro marka eh, taasaa hardi ah bishardi tacaduri darajati fi اlaصax walaa yajuusu ma bannaano akhdu jubraanin kamihii inuu qaato maca aniyatin qaalintii eh, nilkihii u soo baxeen ee eh, shan jirka ahayd ee shantii intay u dhammaystirtay sanadkii lixaad guda gashay maceeda inuu jubraan la qaato ma bannaano asagoo ka bixinaya bedela jadacatin ee tii ilka jabsatay waa qaalintii afrajirka ahayd calaa axsan ilwajhayn labada weji midka wanaagsan haddii aan qaban macnaha wuxuu ku leeyahy qofkan waxaa ku waajibtay jadaco ayaa geeriis ku waajibtay waa qaalintii afarjirka ahayd geerii buu ka waayay ma bannaano inuu aniye bixiyo waa qaalintii shan jirka ahayd ee ilku soo baxeen inuu bixiyo markaa uma bannaano asagoo markaa kabnihii qaadanaya laakiin hadduusan kabna qaadanaynin oo qaalin shan jira ku bedelay ti afar jirka ahayd wax dhiba male tana ka wanaagsan laakiin waxaa la diidan yahay inuu waxaa weeye kabno uu qaato maadaama tani ay ka weyn tahay hal sano laakiin nawowi baa arkaa ka daba tego wuxuu idhi qultu waxaan idhi al asaxu wejka asaxnimada badan cinda aljumhuuri culummada shaaficiyada badankood wejka asaxnimada badan waxaa weeye aljawaaz arrinkaasi inuu bannaan yahay wallahu aclam macnaha in qofkii jadacay ku waajibtay uu qaalin shan jir ah oo aniya inuu bixiyo isla markaana jubraan la siiyo laba neef oo adhi ah way bannaan tahay buu ku leeyahay sida qofkii geeliisu ay bintolabuun ku waajibtay isla markaa xiqo bixiyey jubraankii uu qaadanayay ama kamihii ayuu kanna u qaadanaya maadaama neefkani uu ka fiican yahay kana wanaagsan yahay neefkaa kale oo ka daweyn yahay de markaa kamihii wuu mutaysanaya buu leeyahay qowlkaa hore wuxuu u diidanaa ma garanaysa wuxuu leeyahay aniyadu kuma jirto asnaan اibil yani geela la bixiyey sikada laga bixiy kumaba jirtaba waxaa u sarraysa qaalin afar jira marka aniyo qaalin han jira kumaba jirtaba da'da laga bixiyo geela saasuu ku diiday jubraankii laakiin nabi wuxuu leeyahay walow da'da geelaysan ku jirin be geela laga bixiye laakiin way ka fiican tahay qaalinta han jirka qaalinta afar jirka way ka qiimo badanta marka qofkani hadduu bixiyo intuu taasi waayo markaa de waa la siinaya jubraankii wuxuu idhi walaa tujziu shaatun ma ari ah oo casharatu daraahim iyo toban dirham wa tujzi waxaa gudaysa shaataani laba neef oo ari ah wa cishruuna iyo labaatan dirham bijubraanayni laba kamay u gudayaan waaya wuxuu ku yidhi qofkii inuu bixiyo neef ari ah iyo toban dirham inuu hal jubraan u qaybiyo ma bannaano jubraanka waxaan soo nidhi wuxuu noqon karaa sida naska ku soo aroortay laba neef oo adhi ah amaba labaatan dirham waayahay hal jubraan ma u qaybin karaa adhigii iyo lacagtii oo neef adhi ah iyo waxaa wey toban dirham ma ka dhigi karaa oo labadii neef adhiga ah mid ahaan ma lacagaysan karaa maya jubraankii laba kala laba tabciidin karo lama kala qaybin karo ama waxaa lagu bixin laba neef oo adhiga ah, ama lacag baa lagu bixin labaatan dirham lakiin la kala qaybiy ma bannaano waxaa yidhi naska sidaasaa ku soo aroortay tani waxay noqonaysaa suura saddexaad oo naskii ku soo aroorin marka ma bannaano laakiin waxaa bannaan buu leeyahay laba jubraan haddaan bixinayno laba kama haddaan bixinayno inaan midna lacagayno midna ari ka dhigno oon bixinno labaatan dirham iyo laba neefo ari ah waa qofkii maalan laba darajo kor u kacay ama laba darajo hoos u degay aan soo sheegayno weyaan maala bintukhaad baa ku waajibtay bintukhaad wuu waaye bintulabuna wuu waaye xiquu bixiyey markaa wuxuu qaadan karaa laba neef oo ari ah iyo labaatan dirham se u bannaanta inuu qaato afartan dirham ama afar neef oo ari ah ayuu kala qaybin karaa labadii jubraan oo ka dhigi karaa laba neef oo ari ah iyo toban iyo labaatan dirham u bannaanta maxaa yele waa laba jubraan oo kale madax bannaan wuxuu yidhi walalbaqari walaa shaya fi lbaqari lo-dii wax ku laazimaya ama ku waajibaya sakadii ma jiro xataa tabluqa ilaa ka gaadho alaaثiina soddon neef oo fa fiiha kolkaa waxaa ku waajibaya tabiicun dibi ibnu sanatin oo gujir ah uma dabeetana kulli alaaثiina soddon waliba waxaa ku waajibaya tabiicun waxa weeye dibi gujir ah kulli arbaciina afartanka sana waxaa ku waajibaya musinatun qaali laba jir ah qaalintaasoo lahaa sanataani laba sano jirsatay markuu ka soo dhammaaday mualifku nisaabkii geela iyo wixii ka waajibay ayuu halkan wuxuu ku guda galay lodii wuxuu idhi loda nisaabkeedu waxaa weeye soddon haddaba markay soddon gaadho maa lodii la sakaynayaa laakiin intaanay soddon gaadhin wax sakoo lagu leeyahay ma jirto xataa hadday sagaal iyo labaatan neef tahay wax sakoo lagu leeyahay ma jirto maalintay soddon noqoto ay oo sanad u ka soo wareega xawl markaa unbaa la sakeynayaa oo sakadii ay gaadhaysaa haddaba haddii ay soddon gaadho maxaa ka waajibaya soddonka waa nisaabki qadarkii ka waajibayana waxaa weeye tabiic waa dibi gujir ah ibnu sanad waa gujir waxaa tabiic loogu bixiyey baa l annahu yatbacu ummahu fi marca hooyadiibuu ku raacayaa daaqi weli muusan madax bannaanaan marka tabiici baa lii haddaba dibigaas kujirka ah ayaa soddonkii neef ee loolaha laga bixinayaa dabeetana qaaciduu nasiiyo mualifku wuxuu idhi soddon walba oo lo ah tabiic baa laga bixinayaa dibi kujir ah afartan walbana waxaa laga bixinayaa qaalin laba jir ah loda waa hadalkeeda waa la soo koobayba hadal badanba lagumaba sheegin waaba intaaba haddaba qaacidadaas innagoo ku dabaqayna kontonkii maxaa ka waajibaya weli waa waqs waqs wayaan waxaa soconaya qaalintii afartan ka waajibaysa ayuunbaa soconaysa qaalintii laba jirka ahayd lixdan markay gaadhid lixdankaasa marka qaacidadu dabaqmaysa lixdankaasay qaacidadu ka bilaabmaysa lixdankii maxaa ka waajibaya laba dibi ile laba soddonaad baa ku jirtee toddobaatan toban toban bay isku bedelaysaa marka tobanka inta udhaxaysana waa waqsi macnaha tiradii kii hore maa soconaya wax ziyaado oo soo kordhaya ma jiro toddobaatan markay gaadho maxaa ka waajibaya dibi iyo qaali laba jir ah siddeetan laba qaalmood oo laba jiro ah sagaashan alaa atbica saddex dibi ayaa ka waajibaysa boqol hal qaalin iyo laba dibi ila waxaa ku jira laba soddonaad iyo hal afartan boqol iyo toban waxaa ka waajibaya laba qaalmood iyo hal dibi ila waxaa ku jira laba afartanaad iyo hal soddon sida loo kala xisaab badanya loo kala jawaab degdeg badanya ragga aad wax u xisaabiya dee makhaarradii ka shaqeeya maskaxdooda kolkoletar iska noqota markii way la soo boodayaan ila meesha soddon iyo afartan baa laga boqol iyo labaatan waxaa ka waajibaya saddex qaalmood ama afar dibi waa sidii labadii boqol ee geel oo kale marka asagaa kala dooranaya waad fahanteen soo maha wahaakada wuxuu ku yidhi wala alhanami walaa shaya fi اlhanami adrigii wax ka waajibaya ma jiro xataa tabluga arbaciina ilaa iyo ka gaadho fashaatun kolkaa waxaa waajibaysa neef ari oo jadacatun jadacatu da'nin ido tiilka jabsatay ah aw amase aniyatu maczin riyaha tii ilkaha u soo baxeen ah neef riyahoo ilkii u soo baxeen waaya wa fii miatin waxdaa waishriina boqol iyo koob iyo labaatanna shaataani laba neef oo ari ah wa miatayni wa waaxidatin alaaun laba boqol iyo kowna waxaa ka waajibaya saddex neef oo adhi ah wa arbaca miatin afar boqolna arbacun afar baa ka waajibaysa uma fii kulli miatin shaatun dabeetana boqol kasta neef adhigaa ka waajibaya markuu lo'dii soo dhameeyey ayuu adhigii guda galay nisaabkiisi haddaba wuxuu idhi nisaabka adhigu waa afartan wax afartan ka hooseeyo ay ku waajibayso ma jiro ilaa afartan ka gaadho wax ku waajibaya ma jiro markuu afartan gaadho ayaa markaa eh, waxaa ka waajibaya neef adhi ah neefka adhiga ah laba mid buu noqon karaa midkii la doonaba wuxuu noqon karaa eh, jadacatu dan lax ilka jabsatay oo waxaa weeyaan wayna soo dhaafto imse ahayd hal sana jirba ahayd gujirba ahayd aw aniyatu maciz ama neef ri ah oo ilkii u soo baxeen imse jirba aydna ahayd laba laba jir bay ahayd labadaas midkii la doono ayaa laga bixinayaa waaya boqol iyo koob iyo labaatan waxaa ka baxaya laba neef oo adhi ah haddaba afartan ilaa boqol iyo labaatan inta udhexaysa maxaa ka baxaya neefka adhiga maa soconaya konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan boqol boqol iyo toban boqol iyo labaatan neef adhi boqol iyo labaatan waa neef adhi waaya boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadho ayaa laba neef oo adhi ah waajibayaan labada neef arigaa soconaya ilaa laga gaadho laba boqol laga gaadho laba boqol iyo ko waxaa ka waajibaysa markaa saddex neef oo adhiga dabeetna boqol boqol buu waajibaysaa afar boqol waxaa ka waajibaysa afar shan boqol shan wahaakada arigu uu sahlan yahay asagu qaacidadiisu waa boqol boqol inta udhexaysana waa waqsi waqsi waxaa weyaan waa qadarka ama tirada aysan sekadu kordhaynin ee intii hore inay soconayso maalan hadda afartan ilaa boqol iyo labaatan inta udhexaysa waa waqsi bimacnaa waa cafis oo shareecadu sekadii mayna kordhaynin waa intii un neefkii arigaa soconaya markii boqol iyo labaatan la gaadho ayaa laba neef waajibaysa markaan leenahay waxaa weeye neef lo ah ama dibi gujira ah markaan leenahay waxaa weye labiiyo toban bilood oo carabi ah ayaa u dhammaaday sanadkii labaadna wuu guda galay u fiirso waa gujir ilaa uu sanad iyo koob iyo toban bilood intuu jiro xataa waa gujir la socdo sanad markay laba sano u dhammaystirto afar iyo labaatan bilood markay u dhammaystirmaan markaasuna laba sano gaadhay qaalintan aan leenahay musinna waa laba jirna waxa wey labadii sano intay u dhammaystirmeen bay sanadkii saddexaad guda gashay waa laba jir markaa laakiin ayadoon sanadkii saddexaad guda gelin lama dhahayo waa hee waa laba jir waa waxaa wey markaa gujir bay noqonaysaa arigana sidaas oo kale wahaa kada marka qaacidaas horaan xal usoo tilmaannay darsigii horaan waan kusoo tilmaannay darsiganna waan kusii xoojinayna marka lena waa gujir waa inay labaiyo tobankii bilood intay buuxsamaan sanadkii labaadna uu neefka guda galo markaan leeyahay laba jir weeyaan neefkii waa in labadii sano intay u dhammaystirmaan sanadkii saddexaad uu guda galo markaan saddex jir dhehna waa in saddex sano intay dhammaystirmaan sanadkii afraad uu guda galo wahaakada qaacidadaas had iyo jeer xusuusnow dadkeenna waxaa laga yaabaa inay cagsi u yaqaanaan ayadoo gujiray laba jir dhahayaan ha sanadkii matalan wuu dhammaaday kii kale ay guda gashay marka waa laba jir bay leeyihin ayadoo weli labadii sane aysan buuxsamin ayay laba jir ku tilmaamaya waa khalataas ilaa uu sanadkaa labaadi buuxsamo oy kii saddexaad gudo gasho laba jir lama dhahayo faslun fasalkan mualif wuxuu ka hadli doonaa qaabka loo sakeynayo xoolihii marka toddoba arrimoodoo muhiima ah ayuu ku soo qaadan doonaa marka koobaad maashiyada haddii nooceedu uu midaysan yahay isku noocay tahay qaabka loo sakeynayo marka labaad haddii nooceedu kala duwan yahay qaabka loo sakeynayo marka saddexaad maashiyadu haddii ay nusqaani ku jirto oy naaqis tahay mid ka mid a ah asbaabtii nuqsaanta ee shanta ahayd ee noo imaan doonta seke ma loo qaadi karaa ma bannaanta in sekadii lagu bixiyo marka afraad waxaa weeye neefkii wanaagsanaa seke ma lagu bixin karaa marka shanaad wuxuu ka hadli doonaa zakaat اlkhulطa zakadii ee dadkii xoolaha isku darsaday iyo shuruudda ay leedahay arrinka lixaadina waxaa weeye shuruudda ay ku waajibayso zakaat اlmaashiya sakadii xoolaha arrinka toddobaad u dambeeyana wuxuu ka hadli doonaa halka lagu qaadaya zakaat اlmaashiya iyo qaabka loo tirinayo wuxuu ihi mualifku in itaxada nawcu اlmaashiyati xoolihii nooceeda haddii uu midoobo ukhida alfardu waajibkiibaa laga qaadayaa minhu noocaas ayaa laga qaadayaa falow akhada haddaba haddii uu qaado can da'nin ida haddii uu ka qaado macsan neef riya hadduu ka qaado aw cagsahu ama arrinkaa cagsigiisoo ee riyihii buu neef idaa ka qaaday jaaza way bannaantahay fil asaxi wejka asaxnimada badan bishadi ricaayati اlqiimati qiimaha ilaalinteeda shardigeeda iyadoo markaa qiimihii la ilaalinayo wuxuu yidhi haddii maashiyadii isku nooc tahay xoolihii waa isku nooc maalan hadday ari ahayd gebigeediba waa ido ama waa riyo marka nooceeda u midaysan yahay ari ah arigii baa laba nooca ah, riyo iyo ido marka haddii wada riyo uu yahay ama wada ido uu yahay markaa faradkii waa laga qaadaya wixii ku waajibay waa laga qaadayaa ee noocaas baa laga qaadaya taasi way sahlanta geelina kadaalik yani geeli laftiisu anwaac kala duwan ayuu leeyahy carabta kolley noocyo kala duwan bay u qaybayaan mahriye iyo mujaydiye iyo arxabiye iyo wax noocaasi sheegaan no laakiin geelinu malaha waa isku midum somalia haddaan geelu waa un geel yani anwaac uma kala qaadno haddaba haddii nooca maashiyadu uu midaysan yahay iyadoo geel wada ah ama lo ah ama ari ah haddii isku noocay tahay markaa neefkii ku waajiba waa laga qaadayaa haddii markaa iyadoo midaysan oo maalan wada ida ah haddii uu neef lia bixiyo waa bannaanta afartan lax buu leeyahay ninkan lax baa ku waajibta sooma lax muuna bixinine ribuu bixiyey ribuu soo iibiye ku bixiyey eh, sakadii waa bannaanta way bannaantay cagsigeednaba bannaanta way bannaantay afartan ri buu lahaa afartankii rimuna bixinine neef ka bixinina wuxuu ka bixiyey neef lax ah oo soo iibiyey taasina way bannaanta laakiin bishardi in qiimaha la ilaaliyo qiimaha in la ilaaliyo waxa looga jeedaa neefkanuu ka bixinayo ee ka duwan ee nooca maashiyadiisa waa inuu la qiimaya maalan riyey wada ahaayeen maashiyadiisu dabeetana lax buu bixiyey soo maaha laxdaasi waa inay la qiimo tahay ridi maalan haddii aan ka soo qaadno inay neefka laxdaha uu ahaa boqol rida uu bixiyeyna hadday riyuhu yihiin maalan sagaashan waa inuu raadiyaa neef ri oo qaali ah oo u dhiganta laxdaa qiimaheeda laxdaas qiimaheeda oo boqol ah neef ri oo qiimaheedu boqol yaha waa inuu raadiyaa marka waa inuu qiimaha markaa saas iskugu fadhiisiyaa waaya wain ikhtalafa haddii uu kala duwanaado noocii damiirka waxaad u celinaysaa noocii noocii maashiyada kala duwanaaday ka da'nin sida idawebaye waa maczin iyo riyo fii qowlin qowl baa wuxuu leeya yuukhadu waxaa la qaadaya min alagari ka badan baa kulba mar kasta laga qaadaya fain istawaya haddii ay sinaadaan ooy xoolihii isleeg yihiin labadii nooc falaqbadu ka dheefta badan masaakiinta u dheef badan ee u qiimo badan ayaa la bixinaya waladharu laakiin qowlka adharka ee xooga badani waxaa weeye annahu qofkii yukhrij inuu bixinayo maa wuxuu doon labadii nooc ee maashiyada midkuu doon inuu bixinayo muqasitan asagoo u qaybinaya calayhimaa labadii nooc bilqiimati qiimihii asagoo ugu qaybinaya su waxa weyaan buuhi faidaa kaana alaaثuuna canzan haddii maalan ay jiraan soddon neef oo riyo ah, wa cashrun acjaatin iyo toban sabeenood toban lax akhada wuxuu qaadayaa canzan ribuu qaadaya aw nacjatan ama lax biqiimati alaaثaةi arbaaci canzin qiimaha neefri ah afar meelood markii loo dhigo saddex ka mid ah wa rubci nacjatin iyo lax qiimaheed oo afar meelood loo dhiga meel waayahay horey waxaan usoo tilmaanay haddii noocii maashiyadu bidaysan yahay oo riyo wada yahay ama ido wada yahay maala haddana haddii uu kala duwan yahay ka war oo arigii wuxuu iskugu jiraa riyo iyo ido ayuu iskugu jiraa marka maxaa la bixinayaa qaabkee loo sakeynayaa wuxuu ku yidhi laba qowl baa ku jira qowl daciifa ah oo dhahaya midka badan baa la eegayaa haddii maalan qofkan uu leeyahay soddon riyaad iyo toban laxaad ayay iskugu jiraan adhigiisu marka waxaa la bixinayaa ri ilaan riyihii baa badan soo tahayna soddon laxaad iyo wuxuu iyo toban ri marka wuxuu bixinayaa lax midka badan baa la eegayaa buui hadday siman yihin oo labaatan iyo labaatan yihiin maalan midka dheefta badan ee qaalisan ee qiimaha badan ee masaakiinta u dheef badan baa la bixinaya ama riha ahaado ama laxa ahaado qowlkaasi waa qowl laakiin waa qowl laga xoog badan yahay qowlka adharka ee xooga badan ee muctamadka madhab ku ah waxaa weeye inuu mar kasta ay u bannaantahay inuu bixiyo kuu doono labada nooc ama laxa ahaado ama ri ha ahaado mid kuu doonuu bixinayaa laakiin qiimihii buu isugu qaybinaya muqasiطan calayhima biاlqiima labadii nooc ayuu neefka uu bixiyey qiimihii ugu qaybinaya oo ku dheelitiraya qiimihii oo waa sidee qofkani afartan neef oo adhi ah ayuu haystaa soddon ka ah, waa riyo tobanna waa laxo waxaa u bannaan markaa inuu bixiyo neef ri ah ama neef lax ah laakiin neefkaa uu bixinayo qiimihiisu markii afar meelood loo dhigo saddex ka ah waa inuu yahay qiimihii riyaha rubaca soo hadhana ama afar meelood meesha soo hadhana qiimihii laxda waa inuu ahaada tusaale tusaalean ka bixinayna maalan kaba soo qaad laxda qiimaheedu waa laba qiimaha neefka rid ahana waxaa weeye boqol marka wuxuu bixinayaa neef ri ah ama neef lax ah oo qiimaheedu uu yahay alaaata arbac markii afar meel loo dhigo saddex ka mid ah qiimihii riyaha riyuhu alaaata arbac ba ahayn soma boqolkiiba shan iyo toddobaatan ba ahayn sooma boqolkiiba shan iyo toddobaatan ba ahayn luxuhuna waxay ahaayeen rubuc boqolkiiba shan iyo labaatan bay ahaayeen marka boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa in qiimuhu yahay maxay qiimihii riyaha oo riyu qiimado boqol baa soo nidhi soo maaha afar u qaybi marka afar rubuc u qaybi waxa weeye an labaatan iyo an labaatan iyo an labaatan soo maa marka waa han iyo toddobaatan han iyo toddobaatan halkaa iga dhig rubuca soo hadhana qiimihii laxaha laxdan waxaa nidhi laba boqol soo maaha afar u qaybi afar rubuc u qaybi hal rubuc ka soo qaad soo afar kontonaad maaha hal kontonoo rubuca ka soo qaad ku darso han iyo toddobaatankaaad haysatay ku dar haddaba neefkan rida ah ama laxda ah waa inuu qiimihiisu ahaado ama ri ka dhig ama la ka dhig laakiin qiimaheedu waa inuu ah. marka waa u qaybisay muqasitan waa u taqsiidisay si cadaalad ah ayaad qiimihii u qaybisay riyihii iyo laxihii adoo markaa eegaya mid kasta nisbadu ka yahay ariga wuxuu yidhi walaa tu'khadu lama qaadayo mariidatun neef xanuunsan walaa maciibatun iyo mid ceebaysan toona ilaa min milihaa miligeeda mooyaane mid ayada kuwa la mid ah mooyaane mid xanuunsan ama mid ceebaysan mid ayada la mid ah mooyaane xoolo la mid ah mooyaane xoolo kale laga qaadi maayo halkan mualif wuxuu ka gudagalay inuu caddeeyo asbaabta keenaysa nusqaanta xoolaha la sakeynayo asbaabtaasi guud ahaani waa shan waa xanuunkii iyo ceebtii iyo labnimadii iyo yaraantii iyo xumidii nooca almarad waa xanuunkii alcayb waa ceebtii adukuura waa labnimo asiqar yari neefki inuu neef yar yahay rada'atu nooc noociisi inuu liito shantaa wey haddaba wuxuu ku yidhi neef xanuunsan seke laguma qaadayo hadduu geeli kale nabad qabo neef xanuunsan laga soo saari maayo sekadii lagu bixin maayo oo ku bixi mayso sidoo kale neef ceebaysan ceeb yani lagu celinayo haddii la iibiyo maalan qofkan hadduu neefkan iibin lahaa oo beec ku iibin lahaa qofka uu ka iibiyo xaq buu yeelan laha inuu kusoo celiyo ceebtaas sababteeda oo taasi waxay noogu imaan doontaa insha allahu tacala baabulbeyc marka neef ceebaysan oo iin leh ama ceeb leh ceebtaa noocay doontaba haata hadduu doona yuusan xanuunsaninba hadduu doono dheg ha jarraado ama waxaa weeye in ha lahaado in dee xoolaha kale ay ka nabad qabaan marka akadii laguma bixin karo ilaa min miliha macnaha wuxuu ku leeyahay in uun geelaasi wada ceebaysan yahay mooyaane ama wada xanuunsan yahay oo markaa mid ka mid a xoolaha ceebaysan ayuunbaad ka bixinaysa ama geelii waxa weeye maciib weeyaan ceebuu leeyahay lagu yaqaan geelu gebi ahaantiisaba ama arigiiba marka neef ceebaysan marka inaad bixiso way kaa asaxaysaa oo marka lagu jiidi maayo horta in aan la bixin karin neef maciib ah ama xanuunsan ilahay baa qur-aanka tilmaamayo ilahi wuxuu uhi walaa tayamamu minhu tunfiquun macnaha wixii liitay ha qasdina idinkoo markaa bixinaya oo sadaqaynaya ama sako ha ahaato ama ha ahaato sadaqo marka wixii liitay in la bixiyo ilahay baa inaga reebay wuxuu yidhi walaa dakarun walaa yuukhadu la qaadi maayo lab la qaadi maayo wajaba inuu waajibo mooyaane wakadaa saasoo kale low tamahadat hadday barax tiranto dukuuran lab hadday u barax tiranto maashiyadii filasaxi wejka asaxnimadooda markaa labkii waa la qaadi karaa wa fi sigaari yaryarkii xoolihii da'da yaraa sahiiratun tuukhadu waxaa laga qaadayaa sahiiratu neef yar ayuunbaa laga qaadaya filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno macnaha wuxuu ku leeyahay neef lab ah ma bannaano in sika lagu bixiyo ilaa inuu waajibo mooyaane waad ogtihiin yani asnaantii geela dhammaan dhadig bay ahaayeen bintu makhaad bintu labuun xiqo jadaco dhammaan dhadig bay ahaayeen marka wuxuu ku leeyahay neef lab ah lama bixin karo ilaa inuu waajibo mooyaane maxaa yeelay nusuusta waxay ku soo aroortay dhadig laakiin haddii uu waajibo oo asagu waajibkii uu yahay marka waa la bixinaya maalan looda waxaan ku soo tilmaanay in dibi la bixinaya haddii loodii ay tahay soddon soo maaha dibi ku jiraan nidhi waa lab waa la bixinaya de asagaaba waajiba kadalika waxaan soo sheegnay in la bixin karo arigii in lab laga bixin karo yaani afartankii neefe ariga ahaa rina waa la bixin karaa orgacna waa la bixin karaa kadalika ibnulabuun waa la bixin karaa bedel waxaa weeye bintu makhaad hadduu geeliisi bintu makhaad ka waayo bintu labuun wuu bixin karaa sideedna soo dhaaftay ee naska buu ku soo arooray ibnulamuur marka waa waxaa weye qaanin laba jira wey marka kuwayaalahaas mooyaane laakiin neef lab ah kuu bedeli mahayo neef dhadig ah wuxuu idhi sidoo kale neef laba wuxuu bixinayaa haddii geelisuba gebigiisaba wada lab yahay maalan qofkan wuxuu leeyahay afartan orgac ayuuba haystaa dee mid buu ka bixinaya ama wuxuu haystaa geel wada lab ah ama wuxuu haystaa maalan lo wada lab ah dee meel buu ka bixinaya markaas dee geelis wada lab yahay dee markaa lab buu bixinaya sida asaxa dhadig lagu kalifi maayo haddii geeliisu yaryar yahayna ama yani arigiisu ama loodiisu yaryara tahayna neef yar buu ka bixinayaa taas suuradee culamadu waxay dhaheen maalan qofkan afartan lax buu lahaa oo dhalaya afartankii lax ayaa waxay dhaleen afartan neef oo yaryar ah dabeetna afartankii laxood way dhinteen ee hooyooyinka ah afartankii yararkaa ah baa soo haray afartanka yararka ah ayuunbuu mid bixin doonaa hadda mayna gaadhin ba dadii adhayga laga bixinaya mayna gaadhin haddana afartanka amuu mid ka bixin doonaa sababto ah dee intaaunbaa xoola u joogo oo wax kale kama naxo qofkani waa yahay waa kii abubakr radi allahu tacala canhu yidhi wallaahi low manacunii canaaqan wallaahi low manacunii cinaaqan kanuu yaaduunaha ilaa rasuli lah sl slm laqaataltuhum calaa manciha yani haddii ay ii diidi lahaayeen kuwan maanici azakaa zakada diidaya waxar yar oy nabiga alay slam siin jireen waan kula dagaalami lahaa buui halka waxa laga qaadanaya in waxaraha mar qaarkood zakada lagu bixin karo waa suura hadda aan sheegayno haddii dee xoolihiisuba gebigiisu yaryar wada yihiin markaa dee neef yar umuu markaa bixinayaa waaya wuxuu yidhi walaa rubbaa walaa tuukhadu la qaadi mahayo rubbaa neef dhalay oo haleelo ah la qaadi mahayo wa akuulatun iyo tii la naaxiyey wa xaamilun iyo tii rimanayd wa khiyaarun iyo tii wanaagsanayd ilaa birida almaaliki qofkii xoolaha iska lahaa raalli ahaanshiisa mooyaane waxaan soo tilmaannay xoolihii waxaa weeye nusqaanta ku jirta inaan sakada lagu bixinayn ilaa xaalada gooni aan soo tilmaanay mooyaane halkan wuxuu ku tilmaamayaa xoolihii wanaagsanaa ee haldoorka ahaa ayuu ku tilmaamayaa haddaba wuxuu idhi neefkii dhalay ee haleelada ahaa ee waxaa weeye caanaha waxaa weye dambarka ah lahaa la bixin maayo oo waajib ma aha qofkii inuu bixiyo ma aha in yani aysan ansaxayn way ansaxaysaa laakiin waa neef qiimo badan oo la jecel yahay neefka dhalay markaa dhalay marka in qofkii laga qaado xaq loguma leh neef kale ayuu bixinaya bedelkiisi rubbaa waa taas haddaba neefkaa dhalay weeye ee mar dhow dhalay goor dhow dhalay waaya wa akuulatun iyo tii waxa weeye la naaxiyey si markaa loo qasho oo loo cuno hilibkeeda taana ayadna inuu bixiyo qofkii waajib ku ah kuma aha ninkan saacigana xaq omal inuu ka qaado waaya waxaamilun tii rimanayd ee ilmaha uur ku siday ayadna inuu bixiyo waajib kuma ah wa khiyaarun iyo neefkii waxaa weeye wanaagsanee haldoorka ahaa asna inuu bixiyo ee eh, sifo kalo sifo ka mida ah sifaadkii waxaa weeye eh, wanaagsanaa ee eh, kuwii lasoo sheega ah, midna aan ahayn waxaa weeye markaa waajib waa qofkii inuu bixiyo intaasba adoo khiyaarkan uu kuu sheegaya waxaa weye min baabi caطfi alcaami cala alkhaas caamkii uu khaas ku cadfay ilan kuwan waa khaas khiyaarkan dhammaan inta lasoo sheegay waa khiyaar marka min baabi caطfi alcaami cala alkhaas weyaan ilaa birida maaliki qofkii maaligaha marka inuu raalli ku yahay mooyaane marka qofkii maalig haduu raalli ku yahay oo asagu leeyahy neefkaa waxa weeye la naaxiyey ama neefkaa riman ama neefkaa waxa weye haldoorka ama neefkaa waxa weeye markaa dhalay ayaan sikadii ku bixinayaa dee cidi u diidi mayso waxa weye waa muxsin yani maa cala almuxsiniina min sabiil laakiin asagoon waxa weeye raalli ku ahayn laga qaadi maaya nabigu kii ku yidhi alayhi salatu wasalaam mucaad binu jabal markuu yaman u direeyey iyaaka wa karaa'ima amwaalin iska ilaali buu yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam haldoorka xoolahood inaad ka qaadto waaya cumarna wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu laa tu'khadu اlakuulaةu wala ruba wala almaakhidu walaa faxlu اlhanam yani la qaadi maha uhi tii la naaxiyey iyo tii markaa dhashay iyo tii ribanayd iyo qoodhi ariga intaa midna la qaadi maayo waaya walaa ruba walaa tuukhadu la qaadi maayo ruba tii markaa dhashay وأkuulaة iyo tii la naaxiye وxaamilun iyo tii rimanayd وkhiyaarun iyo tii wanaagsanayd ilaa birida اmaaliki ninkii iska lahaa inuu raalli ka yahay mooyaane walow ishtaraka ahlulzakaati dadkii ahlu zakada ah haddii ay ku shirkoobaan fii maashiyatin xoolo zakayaa way isla zakaynayaan ka rajulin sidaa hal qof oo kale ayay u zakaynayaan labadaa qof ee xoolaha isku leh wakadaa sidaas oo kale low khalaطaa haddii ay isku daraan xoolihii mujaawaratan khuldata mujaawaratin khuldo darisnimo hadday iskugu darsadaan bishardi anlaa tatamayaza inaysan ku soocmin ku kala shardigeeda xoolihii fi lmashrabi makaanu cabbitaankii meeshay ka cabbaysa walmasraxi iyo meeshii lagu joojinayay intaan foofkii la geynin walmuraaxi iyo xeradii wa mowdici alxalbi iyo halkii lagu liseeyey wakada alfaxli iyo qoodhii inaynan ku kala bixin inay kala soocmin waraaciyey qowsaarkii raacayey filasaxi wejkaa saxnimada badan laa niyat اlkhuldati ay laa tushtadu lama shardinayo niyat اlkhuldati niyadii isku darsashada filasaxi wejkaa saxnimada badan waa yahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa xoolihii oo laisku darsado axkaamtii ka ratimaysa khuldadu waa laba nooc khuldaة shuyuuc iyo khuldaة jiwaar khuldaة shuyuuc waa khuldada laba qof ay maalan ama wax ka badan ay xoolo isku lahaanayaan oo markaa xoolahoodu ayna u kala saarayn oy mar wada milkiyeen xoolihii mar bay wada milkiyeen saas darteed xoolihii ma kala saaro qof xoolihiisi qof kale ka garanaya ma jiro oo maalan laba qof oo lacag intay isku darsadeen xoolo ku soo wada iibsaday waa khuldatu shuyuuc ama way wada dhaxleen xoolihii aabbahood baa ka dhintay xoolo badan markaasay isla dhaxleen waa khuldat shuyuuc ama waa la wada siiye xoolo oo waxaa weeye si wadar ahaana ah ayaa xoolii loo wada siiyey khuldat shuyuuc waa taa la dhahaa khuldatu jiwaarna waxaa weeye in laba qof oo xoolaha kala lahaa oo xooluhu u kala saaraayeen inay isku darsadaan siday markaa dee hawsha ugu fududaato oo hal qofuun markaa xoolihii u adeego oo arooriyo oo maaragtay daajiyo ila akhiri hoolfudayd marka labadaa nooc bay u qaybsantaa marka mualifku wuxuu noo sheegay noocan dambe khuldatmujaawara ah taasuu halkan kaga hadlaya khuldatushyuucna waa un la xugum khuldatushyuuc khuldatushyuuc haddii dadki xoole isku leeyihiin dee hal sako may ka bixinayaan sakada waa isku mid oo taa iyadoo shuruudda ma leh ta shuruudda leh waxaa weeye khuldatu hee jiwaar tan laisku darsaday xoolihii laisku darsaday ayaa markaa shuruud leh wuxuu yidhi haddaba dadkii sakada ay ku waajibtay ee xoolaha lahaa haddii xoolahooda isla wadaagaan marka hal nin sidiisoo kale ayay u sakaynayaan maalan qofkan afartan neef buu lahaa kanna afartan neef buu lahaa way isku darsadeen siddeetan bay noqot soomaa la dhihi mahayo ninkan afartan buu laha ninkan afartan buu lahaa laba neef baa ka baxay la dhihi mahayo siddeetankii hal neef baa ka baxay soo maha hal neef baa ka baxaya marka takhfiif bay u keentay soo ma waa yahay haddii ay labaatan iyo labaatan isku darsadaanna neef baa ka baxaya hadduu mid kasta labaatankiisa gooni u lahaan lahaa iskama ku waajibi lahayd ma waajibtin haddaba tan taqiil bay keentay culays bay keentay mararka qaarkood waxa laga yaabaa takfiif iyo taqiil toona inaysan keenin maalan boqol iyo boqol bay isku darsadeen boqol iyo boqol ayay isku darsadeen laba boqol bay isku noqotay marka labadaa boqol laba neef ma ka bixi soo maha hadduu midba gooni u lahaa la boqolka muxuu bixin lahaa hal neef marka waxay u soo kordhisay ma jirto huldadaasi waxna maynu ku cusayn waxna maynu fudayn haddaba zakayaa ka rajulin waa sidaas macnaheeda haddaba khuldatu jiwaarkii shuruud bay leedahay markii yani xoolihii laga zakeynayo zakaata rajulin waaxid shuruud bay leedahay shuruuddii waxaa ka mid ah inaysan ku kala bixin xoolihii oon lagu kala soocin makaanu cabitaankii aroorkii ceelkii u aroorayeen ama barkadii u aroorayeen ama meeshay ka soo cabayeen waa inaan lagu kala saarin oo maalan qofku markii xoolihiis aroorsanaya haduu dhawar anna xoolaha iga soo saar anaa xoolaha gooni u aroorinaya anna xoolahaga aroorso dee markaa qof kasta sakadiisa gooni buu bixinaya laakiin waa inaan la kala soocin si eh, hal sako looga bixiyo waa inaysan aroorka ku kala bixin isla marka ayna ku kala bixin masraxii masrax waxaa weya meesha la joojiyo xoolaha markii daaqii loo foofinayo halka lasii joojiyo lagu ururiyo wayaan halkaana waa ina ku kala bixin eh, isla markaa marcihii muunu mualifku sheegana waa meesha la daajinayay ama makaankii waxaa weeye loo foofinayay waa inaysan ku kala bixin sidoo kale mowdicu alxalb halkii lagu lisayey waa inayna ku kala bixin sidoo kale qoodhi waa inay ka midaysan yihiin oo waxa weeye waxa wey aan lagu kala saarin qoodhi oo hal qoor ama laba qoor ama saddex qoor ay ka dhexayso oo nimba xoolihiisuusan qoor gooniha ah u samayn haddii maalan kani xoolihiis ahaayaan ido kana xoolihiis ahayan riyo dee akiid markaa way ku kala baxayaan qoodhi soo ma ninkana orgi buu keensan ninkana wuxuu keensan wan markaa dee yani sekadii koma midoobi karaan sekadii koma midoobi karaan raacigii waa inay ka midaysan yihiin oo labadii xoole lasku daray midba waa inuusan raaci gooni ha yeelan hal raaci u ka dhexeeyo ama laba raaci ama saddex raaci wada raacayaan waaya laakiin lama shardinayo waxaa weeye weelkii lagu lisiyey qofkii lisayay inuu midoobe shardi maaha laa niyat اlkhulda yani in la niyeysto isku darki shardi ma aha laa niyat اlkhulda in isku darkii la niyeysto shardi ma aha oo labadii qof hadday isku daraan xoolihii ayagoo niyeysanin waxaa weeye zakaata rajulin waaxid ayay markaa zakeynayaan wuxuu uhi walow ishtaraka ahlu zakaati dadkii zakada ahelkeeda ahaa haddii ay wadaagaan fii maashiyatin xoolo zakayaa way zakaynayan ka rajulin sida halin oo kale u zakaynayaan wakadaa saasoo kale low khalada ah hadday isku daraan xoolihii mujaawaratan ay khuldata mujaawaratin darisnimo iskudarsashadee hadday isku darsadaan saasoo kale weeyaana zakaya ka rajulin waaxid bay u zakaynayaan bishari anlaa tatamayaza inaysan ku kala bixin maashiyadii ama midkood mid kale aysan maashiyadiisi ka soocmin fi lmashrabi makaano cabitaankii wlmasraxi meeshii la joojinayay markii foofka loo kaxaynaya wlmuraaxi iyo xeradii habeenkii loo soo hoynayay markii daaqii laga keeno wa mowdic alxalabi iyo halkii lagu lisayey wakada alfaxli sidaasoo kale waxaa la mid ah qoodhi iyo waraaci iyo raacigii filasaxi wejkaa saxnimada badan laa niyat اlkhuldati ay laa tushradu lama shardinayo niyat اlkhuldati niyadii isku darsashada fil asaxi wejkaa saxnimada badan wاladharu qowlka adharka waxaa weeye taahiiru khuldati اhamari midhaha isku darsashadoodu inay saamayn leedahay wazarci iyo beertii khuldadeed isku darsashadeedu inay saamayn leedahay wanaqdi iyo lacagtii isku darsashadeedu inay saamayn leedahay wa cardi tijaarati iyo ganacsiga badeecadiisa inay saamayn leedahay oo macnaha sidii dee aan soo sheegnay oo kale saamayn u yeelanayso oo markaa sida hal xooloo kale looga sakeynayo haddii laisku daro bishardi an laa yatamayaza inuusan kala soocmin shardigeeda annaatuuru qofkii waxaa weeye beerta ilaalinayey waljariinu iyo meeshii lagu engejinayey midhihii wadukaanu iyo dukaankii badeecada la dhigayey walxaarisu iyo qofkii gaarhka ahaa ee waxaa weeye waardiyeynayey dukaanka wa makaanu اlxifdi iyo halkii lagu ilaalinayey xoolihii ama lacagtii khasnadii la dhigayay wanaaxwihaa iyo wixii la mid ah markuu soo tilmaamay khuladii maashiyada ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya khuldadii beerta iyo xoolihii kale wuxuu idhi haddaba khuldada midhaha iyo beeraha iyo lacagta iyo badeecada intaaba waxa weye waa la mid oo haddii laisku daro xoolihii waxa weeyaan sida hal qof xoolihii ayaa loo zakaynayaa lama eegayo qof kasta intuu lahaa xoolaha wadar ahaan baa loo zakeynaya wadartooda guud ayaa la eegaya intay tahay markaas waa xoolo shirka ileena waa dad shirkooday xoolahood markaa sakada intii ka baxaysay wadartaas ayaa laga zakeynaya laakiin bishardi markaa inaysan kala soocmin qofkii waxa weye beerta ilaalinayay waa in uu ka dhexeeyo hal gaar inuu ka dhexeeyo ama laba qof ha haadaan ama saddex qof ha haadaan laakiin waa inaysan u kala soocnayn gaarku sidoo kale meesha lagu egejinaya midhaha waa inay ka midaysnaadaan sidoo kale hadday tahay badeeco dukaanka lagu iibinayo waa inuu mid yahay ama laba dukaan ha ahaado ama saddex dukaan ha ahaado lakiin badeecadu waa inu kala socnayn oo midna dukaan la dhigaya midna dukaanaysan labada dukaan ayna kala lahayn oo kala soocan kala madax bannaan waa inuu hal dukaan ka dhexeeyo ama laba dukaan ama saddex dukaan lakiin badeecadu ay ku wada jirto dukaamadaasoo idil sidoo kale gaarku waa inay ka midaysan yihiin sidoo kale meesha lagu ilaalinayo ama xoolaha meesha khisnada lagu xidhayo waa inay ka midaysan yihiin waaya iyo wixii la mid ah wixii lamid ah wuxuu uga jeedaa miisaankii lagu miisaamayey ee alaabtii badeecada iyo qofkii miisaamayey iyo qofkii xisaabinayey kaashiyeerkii qofkii waxaa weeye beerta soo goynayey qofkii waxaa weeye beerta jarayey iyo qofkii soo rarayy waxaas o dhan ka siman wuxuu idhi waliwujuubi zakaati اlmaashiyati xoolaha sakadooda waajibnimadeedii waxaa u sugnaaday shardaani laba shardi mudiyu lxawle sanadkii inuu tago fii milkihi milkiisa inuu ku tago laakiin hase yeeshee maa nutija wixii ka dhashay min nisaabin nisaab xaggii yusakaa waa la sakaynaya bixawlihi sanadkiisa lagu sakaynaya waayahay walaa yudammu lagu dari mahayo almamluuki wixii lagu milkiyey bisharaa'in iibsi aw hayrihi ama hayrkii fi lxawli sanadkii lagu soo biirin maayo waayahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii zakada maashiyada ama zakada xoolaha ay ku waajibaysay laba shardi buu ka dhigay laakiin xaqiiq ahaan waa shan shardi shantaas shardina afar ka mida ah mualifkaaba sheegay oo kitaabkiisa ku sheegay qaarna wayna soo dhaafeen qaarna waynoo imaan doonaan waxayna soo dhaafay laba shardi oo shardiga koowaad waxaa weeye an takuuna min inay dee maashiyada ama xoolahaasi inay ahaadaan xoolihii nimcooleeda ah geeriyo loodii arigi wax aan saddexdaa aan ahayn lama sakeeyo xoolaha kale lama sakeynayo waaya shardiga labaadna waxaa wey waa nisaab ay gaadhaan xoolihii dee geeri nisaabkiisana waan soo sheegnay loodii nisaabkeedi waan soo sheegnay ariga nisaabkiisana waan soo sheegnay shardiga saddexaadna waa kan halkan ku sheegayo oo ah mudiyu اlxawli fii milkihi waa in sanadkii uu ku soo wareego oo labiiyo toban carabi ah inay soo wareegto inta xoolahaasi milkiisa soo galeen yani waxaa laga tirinayaa maalintii xoolihii ay nisaab gaadheen maalan geelu hadduu ahaa shan neef hadday lo ahayd eh, waxaa weye soddon neef hadday ari ahayd waxaa weye afartan neef maalintii afartankaa neef uu milkiyey ayaa markaa laga xisaabinayaa xawlkii xawlki halkaas ka bilaamaya ama sanadkii markuu labiyo toban bilood ka soo wareegato markaas ayay sekadii waajibaysaa taasi waa shardi nabigana alayhi الsalatu wasalaam shardiga uu noo shegay wuxuu laa zakaata fii maalin xata yaxuula calayhi اlxawl yacni xoolo zako ku waajibi mayso ilaa xawlkii uu ka soo wareego laakiin wuxuu ka soo reebay arrinkan mualifku xoolihii yani dhashoodii ama ilmahay sii dhaleen kuwa wuxuu ihi hooyooyinkood ama xoolihii kale waaweynaa xawlkoodii baa loo xisaabinaya maalan qofkan wuxuu lahaa soddon lo ah ayuu lahaa kow iyo toban bilood markii milkiisii ku jireen ayaa soddonkii toban ka mid ah ayaa waxay dhaleen maxay toban bay dhaleen haddaba dhashaasi maxay joogtaa markuu sanadka soo wareego bilow bay joogaan soo maa kuwii kalena labiyo toban bilood bay joogaan waxaa loo xisaabinaya qof afartan neef oo lo ah leh marka waxaa laga qaadaya musinna waad fahanteen soo ma musinna qaalin laba jir ayaa laga qaadaya la dhihi mahayo soddon eh, kuwan dee eh, bilow bay jiraane dee waxba yaan laga sikayn la dhihi mahayo waxaa weeye yani dashaas waxay la xawl noqonayaan hooyooyinkood laakiin wixii lagu milkiyey buu ku yidhi iibsi iyo wixii la mid ah xawlka dhexdiisa laguma darayo xawlkii maalan qofkan wuxuu lahaa han geelah ayuu lahaa shantii geela markii uu lix bilood hayey ayaa shan geeloo kale ayuu soo iibsaday lixdii biloode kale markay dhammaadaan shanta neef ee dambe waxa wey uu soo iibsaday kama zakeynayo hadda ee wuxuu sageeyey markii xawlkoodu dhammaado haddaba lagu dari mahayo wixii iibu ku milkiyey xawlka lagu dari mahayo iyo wixii sidaasoo kale uu ku helay maxay hibo uu ku helay iyo wixii dhaxal uu ku helay xawlkii lagu dari mahayo keliya waxaa xawlka lagu darayaa dhashii xoolaha umaa lagu darayaa xawlka waaya wuxuu yidhi falow iddaca qofkii haddaba haddii uu sheegto annitaaja dhalmadii haddii uu sheegto xoolihii inay dhasheen bacda alxawli sanadkii kadib sudiqa waa loo rumaynaya hadalkiisa fain tuhima haddii la tuhmo xalafa wuu dhaaranayaa waa qofkii haddii uu sheegto xoolahan dhashoodan yaryarka ah sanadkii kadib inay dhasheen waa loo rumaynaya maalan qofkan wuxuu haystay soddon neef oo lo oo iyo toban yaryar ah oo dhal ah dabeetna waxaa layidhi afartan lo ah ayaad leedahay afartankaa looda iskada lagaaga qaadaya markaasa wuxuu idhi war niman yahow tobankan yaryarka ah waxay dhasheen sanadkii markuu dhammaaday xawlkii kuwan u dhammaaday ayay dhasheen oo xawlkii way ka dambeeyeenba hadalkiisa waa loo rumaynaya waxay ahayd in laga qaado qaalin laba jir ah laakiin marka waxaa laga qaadaya dibi gujira laga qaadaya laakiin haddii laga shakiyo hadalkiisa markaa waa la dhaarinaya oo wuu dhaaranaya wuxuu idhi falow daca nitaajan haddii uu sheegto dhalmo xoolahaas inay dhaleen bacda alxawli sanadkii kadib sudiq waa loo rumaynaya hadalkiisa fain tuuma la tuumaysta xalaf uu dhaaranaya walow zaala milkii uu milkigiisa haddii uu zuulo fi lxawli xawlkii dhexdiisa sanadka dhexdiisa oo soo noqdo ama mase uu ku bedasho bimilihi wax la mid ah hadduu ku bedasho yani xoolihii xoolo kale hadduu ku bedasho la mid ah istaanafa xawlkii wuu soo bilaabayaa wuxuu ku yidhi kani waa shardiga afaraad ee mualifkuusan sheegin yani malifku muusan caddaynin laakiin waa shardi ka mida shuruuddii waxaa weeye baqaa'ulmilki fi lmaashiya xoolihii inay milkigiisa sanadkao dhan ay baaqi ku yihiin haddii sanadka gudihiisii xoolihii ay ka baxaan markaas xawlkii uu kala go'aya maalan qofkan wuxuu haystay afartan neef oo ari ah dabeetana sanadka dhexdiisii ayaa afartankii neef uu siiyey qof lix bilood markay ka soo wareegatay ama toban bilood ayuu qof siiyey xawlkii halkaas ku go'ay haddii xoolihii mar labaad ku soo laabtaan oo maalan qofkii uu siiyo oo qofkii dib ugu soo celiyo ama uu ka iibsadaba qofkii uu siiyey ama si uuna dee xoolihii dib u milkiyo waxaa weeye xawl cusub ayaa bilaamaya kii hore lama xisaabinayo xawlkii hore lama xisaabinayo ilan milkigiisi ba ka baxeene waxaa la mid ah haddii xoolaha xoolo kale ku bedesho maalan afartan neef oo ari ah ayaa wuxuu ku bedeshay afartan kale afartan iduu haystay afartan riyuu ku bedeshay de xawlkii wuu go'ayaa markaa xawlkii marka hore soo socday hadday maalan toban bila soo wareegata xawlka halkaas ku go'ayaa xawl cusub baa bilaamaya walidaalika dadka waxaa weye sekada ka cararaya maxay sameeyaan xiilad bay sameeyaan waxay sameeyaan markii kow iyo toban bilood xoolihi hayaan ayaa xoolihii waxay siinayaan qof kale maala aabbihii wuxuu siinaya awlaadiisu ku wareejinaya u leeyahay xoolahan igala wareega aabbo qaado adaan ku siiyey afartanka neef ariga ama shan iyo labaatankan geela iga qaado kala wareegaya macnaa xawlka halkaas ku go'ay xawlkii markuu dhammaado ayuu leeyahy aabba waan kaaga noqday hibadii ila aabbo waladkiisu kaga laaban karaa wuxuu siiyee hibadii waan kaaga laabtay xoolihii dib igu soo celi xawl cusub baa markaa u bilaabmaya waa xiilad sakadii lagu riday marka culamadu waxay dhaheen xiiladaas waa cilmiga daarka waa cilmiga dhibaatada qofka ugeysanaya cilmiga naafica maaka waa cilmi waxaa weeye dhib qofka u keenaya dhankii xumaa buu cilmigu adeegsaday shardiga labaadi waxaa weeye mualifku shuruuddii uu soo tirinaya wuxuu yihi laba shardi baa loo shardiyaa kown ahaa inay ahaato xoolihii saa'imatan mid foofaysa fain culifat haddii la daajiyo mucdam alxawli sanadka intiisa badan falaa zakaata saka ku waajibi mayso wa ilaa haddii kale oon sanadka intiisa badan aan la daajin fal asax wajka asaxnimada badan waxaa weeye in culifat haddii la daajiyo qadran qadar taciishu ay noolanayso biduunihi la'aantiisa bilaa dararin dhib la'aantii dhibkaasoo bayinin cad wajabad sakadii wa waajibaysa waa ilaa haddii kale falaa ma waajibayso walow saamad haddii ay foofto maashiyadii binafsiha nafteeda hadday u foofto oo mase ictalafat ay markaa quudato asaa'imatu tii foofaysa iyadoo iska quudato calafkii ayadoon la quudinin oo mase kaanat ay tahay cawaamila mid ka shaqaynaysa fii xarin beer qodid wanadxin iyo dhaan iyo wanaxwi wax la mida falaa zakaata saka waajibi mayso fil asaxi wajka asaxnimada badan een shardigan waa shardiga labaad markii la fiiriyo tiriska muallifka ila muallifku waa kiidi wujubi zakati almasiyati shartani shardi koowaad wuxuu ahaa mudii alxawl kana waa kuunuha saa'imatan waa shardiga labaad xagga tiriska muallifka innaga shuruudii aan taxaynana ee nidhi waa shan shardina wuxuu noqonayaa shardigii u dambeeyey oo waxaa weeye shardigii shanaad haddaba shardigaas waxaa weeye kownuhaa saa'imatan inay yani maashiyadii tahay tu foofaysa oo soo daaqaysa iskeed u soo daaqaysa wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam fii sadaqaةi اlhanami fii saa'imatihaa waxaa weeye zakadu waxay ku waajibaysaa ariga kiisa foofaya ayay ku waajibaysaa u nabig alayh slat slam waxaa laga fahmaya kaan foofaynin ee calafka la siinaya inay zakadu ku waajibayn nabig alay slam ariguu sheegay geeliyo loodiina waa laga qiyaas qaatay haddaba shardi weeye inuu neefkii foofayay si ay zakada u waajibto waxa saas loo leeyahan waxaa weeye neefku markuu foofo waxaa weeyaan asagu isk u soo daaqayo dhirtaas iyo waxa weye dooggaa ilaahay uu dhul ka soo saaray dee markaa qofkii iska lahaa culays kuma hayo kharashna kuma hayo laakiin haddii uu markaa uu yahay macluufa neef markaa la quudinayo gurigi lagu hayo de markaa kharash badan buu ku hayaa saa darteed sakadii ku waajibi mayso maadaama culaysku ka hayo qofkii iska lahaa wuxuu yidhi haddaba maashiyadii ama xoolihii haddii la quudiyo sanadka intiisa badan zaka ku waajibi mayso waaya taasi waa qaطcan halkaa inoo dhig maalan toban bilood baa la quudinayay laba bilood bay fooftay ama toddoba bilood baa la quudinayay shan bilood ayay fooftay zaka ku waajibi mayso haddiise inta badan aan la quudinaynin oo in yar la quudinayay oo inta badan ay foofaysay waxaa la eegayaa wuli qadarka la quudiyey intay dhan yahay qadar ay ka maarmaysa ma yahay hadduu yahay qadar la'aantii ay noolaan karto iyadoo dhib cad uusan soo gaarayn maashiyadii markaa zakadii way ku waajibaysaa haddii kalena zakadii ku waajibi mayso maalan neefkii sanadkao dhan inta badan wuu foofayey laakiin laba cisho maalin ama labo ayaa gurigii lagu hayayoo waxaa weye la quudinaya de maalin iyo laba neefkii wuu adkaysan karaa bilaa calaf wuu noolaan karaa soo ma ah neefki wuu noolaan karaa maalin labo gaajada wuu xamili karaa markaa zakadii way ku waajibaysaa haddii maalin laba la quudinayo laakiin saddex cisho saddex cisho habadheenba toban cisho dheh toban cishaa guriga lagu hayay inta kalena uu foofayey arigi ama xoolihii toban cisho xayawaan noolaan kara ma jiro bilaa calaf marka waxaa weya sakadii ku waajibi mayso haddii muddo calafka la siinayay la'aanteed uusan noolaan karin markaa sakadii ku waajibi mayso taasi waa saas halkan u leey walow saamat binafsiha nafteeda haddii u foofto macnaha waxa wey maashiyada waa in la foofiyaa in ayadu iskeed u foofto ma ah hadday haddaba maashiyadan ahayd mid la quudiya lakiin iskeed ayadu u foofto oo cidna aysan foofinaynin waa sida maalan xoolaha magaalada jooga oo kale ah cid foofisa ma jirto ayago maa iska foofa amaba saa'imay ahayd oo neef la foofiyu ahaa laakiin ayadaa beerinta iska gashay ayay markaa calaf iska cuntay calaf beerta yaalla iska cuntay ama calaf guriga yaalla iska cuntay ayadoo cidna aysan calafkii siinin markaa sekada labadaaba ku waajahi mayso waxaa kaloo la mid ah haddii xoolahaasi ay yihiin xoolo ka shaqeeya beer falitaankeed ama beer waxaa weye qoditaankeed ama wabadhaan oo biyaha lagu soo dhaamiyaa ama waxa ka shaqeeyaan waa la rartaa xoolo la rarto weyaan sekada ku waajibaysa haddaba xoolihii la raranayay kuwii lagu soo dhaansanayay kuwii waxaa weeye beerta ka shaqaynaya intaaba sekadii ku waajibto maxaa yeele waa wax la isticmaalo waa si dharka la xidhanayo iyo alaabta guriga taalle iyo gaarigaaga oo kale iyo waxyaabaha noocaas sakada ku waajibi mayso waxa la isticmaala isticmaalka shakhsiga ah dee sakadii ku waajibi mayso waaya wuxuu idhi wa kownuhaa waxaa shardiga inay tahay maashiri saa'imata mid foofaysa fain culifat haddii la quudiyo mucdam alxawli sanadka intiisa badan falaa sakaata saka waajibi mayso wailaa haddii kale falaa sax wajkaa saxnimada badan in culifat haddii la quudiyo qadran qadar qadarkaasoo taciisho ay noolaanayso biduuni la-aantiisa bilaa dararin dhib la'aan bayinin oo cad bilaa dararin bayina dhib cad la'aantii waajabad markaa way waajibaysaa sakadii wailaa haddii kale falaa ma waajibayso walow saamat haddii ay foofto binafsiha nafteeda hadday u foofto iyadoo cidiba foofininba iyadoo iskeed u fooftay aw amase ictalafat asaa'imatu neefkii foofayey ayaaba calaf iska daaqay calaf guriga yaalla oo cidiba siinin ayuu maalin kasta iska cunaa ama beer guriga ku taalla ayuu iska cunaa cidnama foofiso aw amase kaanat cawaamila waxa weeyaan waa yani eh, kuwa ka shaqeeya cawaamil waa xoolo shaqeeya fii xarin qodaal beer ka shaqeeya wanadxin iyo dhaan wanaxwigii wax la mida ah. falaa zakaad zaka ku waajibaysa falaa socodka saxnimo badan waidaa waradat xoolihii hadday soo arooraan maa an biyo ukhidat waa la qaadaya zakaatuha zakadeedii cindahu biyaha agtiisa ayaa lagu qaadaya wa ilaa haddii kale oy biyo usoo arooraynin fa cinda biyuuti ahlihaa guryaha ehelkeeda ayaa laga qaadaya wayusadaqu lmaaliku ninkii iska lahaa xoolaha waa loo rumaynaya fii cadadiha tiradeeda in kaana hadduu yahay iqatan qof lagu kalsoon yahay wailaa haddii kale fatucaddu waxaa la tirinaya cinda midiiqin meel cidhiidhi ah ayaa lagu tirinaya meel cidhiidhi ah lagu tirinaya wuxuu yidhi haddii xoolihii ay ku soo arooraan biyo maalan ceel bay kusoo aroorayaan ama webi bay kusoo aroorayaan ama barkad bay kusoo aroorayaan meel alla meeshay kusoo arooraan ayaa sakadii lagu qaadayaa sidaasaa u fudud qofkii iska lahaa iyo kii waxa weeye waxaa weeye sekada qaadaya labadaba u fudud tirinta xoolahana uga fudud markii daaqa ay ku foofaan haddii loo daaqa ha lagu qaado midba meel buu aaday laakiin markii la soo arorinaya hal meel baa la isugu keeni neefna laga soo tegi maayo waa yahay xadiidna wuu ku soo arorayba in xoolaha lagu qaado imaam axmed uu wariyey in xoolaha lagu qaadayo markii biyaha loo soo arooriyey haddii haddaba xoolihii biyaha aynu u soo aroorayn oy biyihii ay ka kaaftoomayaan ma biyihii dee aroorkii ka kaaftoomayaanoo daaqii uu ku filan yahay marka guryihii dadka iska lahaa ayaa loogu imaanaya halkaasa lagaga qaadaya fa cinda buyuuti ahliha tirada xoolaha see loo ogaanaya wuxuu idhi qofka xoolahaas kale ayaa la weydiinaya tirada xoolihiisa intuu sheego tira uu sheego ayaa loo rumaynaya waa hadduu yahay lakiin qof lagu kalsoon yahay qof iqa oo run lagu yaqaano wayaan been lagu aqoonin oo ahludiina ah tiradu sheego ayuunbaa loo rumaynaya waxba in la tiriyo markaa loo baahan maayo haddii la doono in la tiriyana waa la tirin karaa haddii laakiin qofka uusan iqa ahayn qof lagu kalsoon yay haduusan ahayn xoolihii waa la tirinaya oo halkee lagu tirinaya cinda madiiqin meel cidhiidhi ah meesha cidhiidhi waxa laga wadaa meel xooluhu ay xabad xabad usoo marayaan xabad xabad ay soo marayaan ayaa la istaagaya marka ninkii xoolaha iska lahaana aggaas ku istaagaya kii saacigaas kada qaadin aggan istagay mid kasta ulbu haystaa neef kastoo soo mara way ku fiiqayaan koo labo saddex macnaa waxaa saa loogu tirin waa la diidanya inay tiradii gedbato ay khaldanto marka tiro sax ah ayay noqonaysa lakin xoolihi xero ku wala xarisan doodaada waan tirin waxaa laga yaba inaad isku khalanto oo aad kuwaad tirisaan mar labaad tiriso ama qaar kale aad mooddo inaad tiriso aanan tirinin iska ka khaldamaan marka meel ciriiri ah ayaa lagu tirinaya ba dhahen culimmadu wuxuu hi wayda waradat hadday soo aroorto maashiyadii maaan biyaha hadday soo aroorto ukidat waa la qaadaya zakaatua zakadeeda cindahu cinda hada alma biyaha agtooda lagu qaadayaa wailaa hadday kale biya inay soo aroorin fa cinda buyuuti ahliha ahlkeeda guryahooda agtooda lagu qaadayaa wayusadaqu lmaaliki qofkii xoolaha iska lahaa waa loo rumaynaya fii cadadiha tiradeeda loogu rumaynaya in kaana tiqat hadduu yahay qof lagu kalsoon yahay wailaa haddii kale uusan ahayn qof lagu kalson yahay fatucaddu waa la tirinaya cinda madiiqin meel cidhiidhi ah ayaa lagu tirinaya wallahu tacala aclam wsal allah wslam